wsala allah wslm wbaarak calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi wslm wbacd allahuma ya mucalima aadama calimna wya mufahima sulaymaana fahimna wya mu'tiya luqmaana alxikmata aatina alxikmata wafasla alkhitaab rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii allahuma ajcal aqwaalana waafcaalana khaalisata liwajhika alkariim اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى waktiga kooban aynu haysanno ilaahay waxaan ka baryayaa biasmaa'i اlxusnaa wa sifaatihi اlculaa erayadan iyo kalimaadkan aynu is odhan doonno haddii alla idmo cidda odhanaysa iyo cidda lagu odhanayaba ilaahay inuu ku anfaco muxaadaradii jimcada hore baxday bay muxaadaradanna ku xidhan tahay kuwo kalena way ku xidhnaan doonaan mowduuca aan ku wareegaya xawlkiisa muxaadaradeennu caawa haddii alla yidhaahdo ciwaankeedu waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam sidii uu u rabeeyey saxaabadiisa ummaddii isaga rumaysay ee raacday ee xilligan nooleed ee la joogtay ee islaamku ka soo unkay markii ilaahay rasuulka inoo soo diray calayhi salaatu wasalaam tarbiyaddii nebigu saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim ajmaciin uu tarbiyeeyey maxaynu mawduuca u dooranaynaa waxaynu mawduuca u dooranaynaa isagoo marka hore mawduucii hore cilaaqo la leh waa marka labaad maadaama aynu in badan oo dalabatulcilmi ay jiraan oo cilmiga barashadiisii macaahid iyo iskuulaad iyo jaamicaad la dhiganayo oo duruustii iyo funuuntii kala duwanayd ee shareecada la qaadanayo oo qofku intaasoo fani oo sharciga ka mida wax ka garanayo waxoogaa haddana waxaa jira saluug ku saabsan xagga tadayunka waxoogaa waxaa muuqanaysa saluug iyo sidii la rabay inaanay arrintu ahayn abnaadii waxaan ku mashquulsanayd khayrka qaarkood tadayunkii inuu dacfi ku jiro qofkii aqoontii diinta waa ku dhex jira waa baranaya aqoontii diinta waa yaqaana waa ku baaqayaa waa ku hawshaysan yahay haddana tadayunkii inay diintu ka dhadhanto oo ka muuqato rasuulku wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam kuwa idinku khayrka badan waa kuwa marka aad aragtaan aada ilaahay xusuusataan buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam kuwa idinku khayrka badan waa kuwa aladiina idaa uru haddii la tusiyo dadka ama ru la arkoba ilaahay aada xusuusanaysaan kuwaasaa idinku khayr badan bu sal la alي ali waxaa la rabaa marka lagu arko in diinta la xusuusto aakhiro la xusuusto islaamnimo iyo shareeco la xusuusto ayaa la doonaya taasina waxay ka tarjamaysaa tadayunkaaga iyo macaankaaga diintay ka tarjamaysaa iyo xiriirka rabbi aada la leedahay waxaynu caawa darsi kooban ka qaadan doonnaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam bal sida uu u tarbiyeeyey asxaabtiisii saxaabadaasuu nebigu u tarbiyeeyey u rabeeyey iyagoo gaalo ahaan jiray cimrigooda iyo da-doodu kala duwan yahay dhallinyaro lahaa nindhexaad lahaa waayeel lahaa soo muslimay kuwa islaamnimada ku dhashay lahaa markii ay diintan qaateen oo rumeeyeen tarbiyaddii nebigu siiyey sala allahu alayh wasalam waxaynu suurayn doonaa wax ka mid ah noloshoodu siday ahayd qabla alislaam walhidaaya waa suurayn doonaa qaabka u tarbiyay baynu suurayn doonaa muhiimaddaynu ugu jeednaa uga jeednaa waxay tahay ilaahay inuu nagu anfaco subxaanahu wa tacaala marka u horeysa saxaabada rasuulku tarbiyeyntuu rabeeyey mowduuca haddii laga hadlo waa mowduuc aad u weyn oo cadiim jiddan ah rasuulku saxaabadii tawxiid buu ku rabeeyey ilaahay buu qalbigooda ku xidho alluu baray ummad ilaahay ku xidhan oo cid ka sokaysa aanu qalbigooda ku xidhnayn buu ka dhigay sunnaha nebiga sal allahu alayh wasalam raaciddiisa ayuu baray akhlaaqdii qiimaha badnayd ee sarraysay buu rasuulku baray kalsooni iyo yaqiin inay ilaahay ku kalsoonaadaan ayuu baray wuxuu baray rasuulku ikhlaas iyo daacadnimo camal kastoo ay samaynayaan dar ilaahay iyo daacadnimo inay ka tahay oo aanay ismaqashiis iyo istustus iyo ammaan iyo adduun iyo anfac kale toona aanay ku doonaynin waxa rasuulku baray adduunyadu inaanay micno lahayn zuhdigu baray inaanay adduunya micno lahayn oo habeen dhex ay tahay oo aakhiro ay ka micno iyo mug wanaagsan tahay wuxuu rasuulku baray inay noqdaan acbad nnaas qofka qofkii saxaabada dadka ugu cibaadada badan inay noqdaan soonka iyo salaada iyo qiyaamu leylka iyo qur-aan akhriska iyo cibaadada heer buu nabigu gaarsiiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iimaankooda ilaa markii la tilmaamaya la yidhaahdo waa ruhbaaniyatun bileyl wa fursaanun binnahaar maalinta habeenkiina waa niman diin iyo qur'aan iyo qiyaamuleyl iyo khayr ku nool maalintiina waa ragga mujaahidiinta ah deeqda iyo karamka tarbiyadda uu rasuulku ku tarbiyeeyey ayay ahayd aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa'i wاlkaadimiina algayd wاlcaafiina can اnnaas wallahu yuxibu اlmuxsiniin tarbiyaddii nebigu siiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh inay diintooda ku kalsoonaadaan iyo kitaabka iyo sunnaha athiqatu bilmanhaj diintooda inay ku kalsoonaadaan oo wax uga qaalisanay ifadda aanay jirin ayuu nebigu baray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabadu caynkaasay ahaayeen ilaa ay dhacday in ilaahay rasuulka carabkiisa soo mariyey in badanoo iyaga ka mid ah oo rag leh oo dumar leh oo adduunka dul socdaa ah, in jannadii loogu bushaareeyey abuu bakrin fi ljanna wa cumarun fi ljanna wa caliyun fi ljanna wa cuhmaanun fi ljanna wa sacdun fi ljanna wa saciidun fi ljanna ilaa ay gaareen heer iyagoo noolon aakhireba tegin nafta laga qaadin adduunyada in bishaaro rabbi xaggii looga keenay janno loogu bushaaraynayo ilaa ay gaareen heer ay saxaabadu ibnu cabbaas oo kale uu yidhaahdo cataa ibn abi rabaax oo ardaygiisa ama ka warramaya uu leeya ibnu cabbaas wuxuu nagu ohan jiray ninkii doonayaa inuu arko gabadh ahlu janno ah gabadha ha eego falyandur ila haadi lmara sawda heerkaasay saxaabadu gaadheen tusaalayaasha tarbiyadda nebiga xagga dambaan ku tixi doonaa mid hordhacaan laakiin soo qaadanaya abu hurayra wuxuu ka sheekaynayaa rasuulku suu u tarbiyeyn jiray saxaabada salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh wuxuu rasuulku ku odhan jiray innamaa ana anigu waxaan idin ahay aabbaha idin dhalay booskiisoo kalean idiin jooga ucallimukum waxbaan idin barayaa akhlaaqda iyo tarbiyada iyo diinta iyo khayrkan idin baraya aabbaan idiinhay buu nebigu odhan jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aabbuhu inankiisa siduu wax ula rabo inuu if iyo aakhiro taqadumo hormaro ayuu ula jeclaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh abu hurayra xadiidka imaam axmed ee saxiixa ah ayaa wuxuu yidhi rasuulka anigoo masaajidkii jooga ayuu gacanta isoo qabtay waryaa abu hurayrow uu la hadlayaa rasuulka sal alه alي wasalam man yaakudu min ummatii khamsa khisaali fayacmalu bihina ummadayda yaa shan arrimood iga qaadanaya abuu hureyra marka nebigu la socdaa oo shantaa arrimood ku camal falaya oo cid cid kale gaadhsiinaya oo cid ku camalfasho oo barata gaadhsiinaya qultu ana aniga rasuulka ilaahayo gacantayduu qabtay markaasuu gacantayda farahayga ku tiriyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofka markaad wax u tirinayso gacantaada iyo markaa aad tiisa ku tirinayso way kala raad badan tahay shantii qodob u tirinayaa ittaqi lmaxaarim takun acbad annaas xaaraanta iska ilaali cunisteeda cabadeeda xidhashadeeda ku dhaqan noolaanshaheeda dadka qofka ugu cibaado badan baad noqonaysaa bimacnaa cibaadadaada ilaahay aqbalayaa oo cibaadadaadaa wanaagsanaanaysa rasuulku waa u tirinayaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh warda bimaa qasama allaahu lak ilaahay wuxuu qeyb kuu siiyey adduunyada raalli ku noqo takun aqna annaas qofka dadka ugu qanisan baad noqonaysaa qanaaco alimaamu shaafici wuxuu odhan jiray alqanaacatu kanzun laa yanfad qanaacadu waa kayd aan maran qofka qalbigiisa qanaaco waa inuu yeeshaa waa inaad ogaataa ilaahay inaanu waxna kaa ilaawin subxaanahu wa tacaala waxa uu ku siiyeyna aanan cidi u tilmaamin ee isagu kuu qorsheeyey kuuna gartay raalli ku noqo cidna waxba kama ilaawo ilaahay subxaana wa tacaala laakiin waa yarayn karaa waa badin karaa isagoo cilmi iyo qorshe qoto dheer uga jeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii ilaahay ku siiya ku qanaac dadka qofka ugu qanisan baad noqonaysaa wuxuu yidhi rasuulku sal alla alيh wasalam wa axsin ilaa jaarika takun mu'mina jiiraankaaga iyo dariskaaga u ixsaanfal qof mu'minaad noqonaysaa iimaankiisu buuxo wa axiba linnaas maa tuxibu linafsik dadka la jeclow wixii wanaagsanee naftaada aad la jeceshahay takun musliman muslim baad noqonaysaa quman walaa tukir idaxik qosolka habadin qosol badnaantu qalbiga idishaabu nebigu sal alla aleh wasalam qof uun iska kala afka kala hayo iska qosliyo un qosol badnaantu qalbiga idishaabu nebigu le sal alay slam waa tarbiyadii nebiga salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu saxaabada siinayey waa tusaale kooban nabigu walaalayaal saxaabada wuu tarbiyeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu ka bilaabay quluubtooda inuu isu keeno dad walaalooo isogol oo isjecel oo isku manhaj ah oo hal ilaah leh oo hal rasuul leh inuu ka dhigo ummad islaam uu rasuulku damcay salawaat ullahi wasalaamu calayh arrintii ugu horreysay uu qabtay rasuulku sal alla alay slm u kacay waxay ahayd inuu hagaajiyo gundhiga iyo aasaaska bulshadu ka guntanto oo ah goob iyo barkulan iyo meel ummaddu isugu timaado oo masjid ah inuu u dhisay markuu madiine yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh muslimiintuna dhammaanay ka wada qayb qaateen dhismihii masaajidka rasuulka sala allahu alayh waalih wasalam oo isagu u horeeyo oo dhagaxii qaadayo oo kuuli ka yahay oo ciiddii qaadayo iyaguna uu arkayo ay arkayaan maogta saas saxaabadu ahaayeen maogta marka ilaahay nebiga sal la alay wasalam tarbiyad buu siinayaa ma ujeedaa nebigu salawaat ullaahi wasalaamuhu alayhi wuxuu barayaa camalka iyo hawsha iskaashiga iyo waxwada qabsiga markaasuu nebigu dhismihii kala shaqeynaya allaahuma lawlaa anta mahtadayna walaa sallaynaa haddaadan ilaahay adiga ahayn ma aanan hanuunneen salaad ma aanan tukaneen sadaqa ma aanan bixineen saasuu nabigu sal alla alay slam uu lahaa waa hawshii shaqada marka ay qabanayeen rasuulku sal alla slam quluubtooduu mideeyey quluubta waxyaabaha mideeya waxaa ka mid a ah hadafku inuu cad yahay hadafka la hiigsanayo waa inuu halkaa sida qoraxda u cad yahay hadafkoodiibuu u caddeeyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ah ilaahay keligii in lagu xidhnaado subxaanahu watacaala rasuulku sal alla alay ali wasalam qolo kasta xilligu imanaya oo reer madiine ka mid ah intaanu nabigu magaalada madiine iman golo gaaray lahaayeen qoys kasta oo qoysaskii madiine deganaa ka mid ah ansaar iyo ansaartii meesha degan aws iyo khasraj gola gaara oo barkulan ah ku shiraan oo ku tashadaan oo ku caweeyaan oo ku gabiyaan oo ku heesaan oo khamriga wixii cabaya markaa gaalo ah ku cabaan bay lahaayeen rasuulku sala allahu alayh waalih wasalam markuu yimid golayaasha ay gaarka u kala lahaayeen ilaa saqbarhkii habeenkii qaarkood lagu gaari jiray waxay daliil cad u ahayd ummadani ummad kala fadhida oo aan talo meel u oolin oo iimaanno aanu jirin oo cududoodi iyo caqligoodi iyo calafkoodiba kala dhantaalan yahay inay tahay baa soo baxday markiiba mad kala fadhido oo dee qolo waliba meel gaara u fadhido oo aan qolo qolo la tashanaysaa ku jirin arrintaasaa muuqatay rasuulku sal allahu alay wasalam markiiba masaajid buu u dhisay muslimiin baa joogay rag dhalinyaro oo ducaadaa joogay ummad intaasoo qoysoo muslimiin baa joogay masaajidkii buu nabigu u dhisay salawaat ullaahi wasalaamu calayh halkaasaa wuxuu noqday meel ay isugu yimaadaan iyo barkulan rasmi ah oo rasuulkii uu oday u yaho dhex joogo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo rasuulkii uu salaadii tujinayo oo isagii marna wax u sheegayo marna ay wax su'aalayaan oo uga jawaabayo kulligood isagay ku soo urureen marka isagaa la isugu yimid nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh halkaasaa ay ku baaba'een golayaashii la kala fadhiyey caqligii baa isu yimid cududdii baa isu timid caqiidadii baa mid keliya noqotay calafkiina waa batay calafkiina waa batay ummad micno leh oo nool oo meel isugu timi oo ilaahay dhaqay bay noqdeen rasuulku sal alla alay wasalam qiimaha masaajidku leeyahay marka ilaahay ka warramayey dad gaaraa masaajidda ay u tahay xarun inamaa yacmuru masaajid allah man aamana billaahi walyowmi alaakhir masaajidda waxaa camira uun dadka muminiinta ilaahay aakhiro rumaysan maxaa looga jeedaa camirista masaajidka tacmiir اmasjid yanqasim ilى alaaثati aqsaam masaajidka camiristiisu waa saddex nooc tacmiir iyo camirid bilcibaada in cibaado lagu camiro masaajidka ummaddu shanta salaadood soo gasho ku cibaadaystaan ku tukadaan salaadaha tacmiir bilbinaa dhismo iyo hagaajin iyo nadaafad iyo ka shaqayn in lagu camiro masaajidka tacmiir looga jeedo bilcilmi cilmi masaajidda waa in lagu camiraa oo cilmigii laga sheegayaa cilmigii lagu baranaya cilmigii lagu faafinaya cilmigii lagu dhigayaa maalinta qiyaame xadiidka saxiixa ah waxaa rasuulku ka waramay sal alla alayh wasalam ummaddu markay isu timaado dadyowga gaarka sida gaarka loo xusayo waxaa ka mid a reer masaajid dadkii ahaa ilaahay wuu hadli doonaa ayna jiiraani ayna jiiraani addoomihiisuu la hadlayaa malaa'igtu waa joogtaa meeye dadkii aniga jaarka ila ahaa waxaan doonayaa oo si gaara u rabaa dadkii aniga jaarka ila ahaa markaasay malaa'igtu odhanaysaa intay jawaabaan ridwaan calayhim asalaam malaa'igtii baa hadlaysa markuu rasuulku saa yihaa allah saa yidhaha subxana wa tacaala rabbanaa waman yanbagii an yujaawirak ilaahayo waa ayo cidda mudan inay adiga jiiraan kula noqoto yaa kula dersi kara qaala ayna cumaaru lmasaajid allahu akbar allahu akbar ayna cumaaru lmasaajid aaway dadkii masaajidda camiri jiray kuwii ka addimi jiray kuwii tujin jiray kuwii duruusta ka akhrin jiray kuwii ku tukan jiray kuwii qur-aanka ku akrin jiray kuwii ku wardin jiray kuwii fadhin jiray kuwii wax ku bixin jiray aawey kuwaasaan rabaa si gaara ilahay u magacdhabaya subxaanahu wa tacaala adduunyadana qiimo gaaray leeyihiin aakhirana qiimo gaaray leeyihiin maantana masaajidu waa meelaha ugu dadka yar bay ka mid yihiin inta maqaaxiyaha iyo dibadda iyo meelaha lagu caweeyo bulshada fadhiya ayaa ka badan inta masaajidda ku jirta laakiin adduunyada nin waliba nasiib iyo calaf buu kala tegayaa nasiib iyo calaf ayuu kala tegayaa nin walba la hoyan doonaa ilaahay nin waliba wuxuu la hortaguu leeyahay nin walba ilahay waxaad la hortagto oo adduunyadan aad shaqaysato ayaad leedahay in khayra fa khayr wain shara fa shar faman yacmal mihqaala darati khayra yarah waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah ishaa lagugu hayaa adiga ilaahay waa ku arkaa waa ku maqlaa waa ku ogyahay waa kula jiraa camal fal baa lagu yiri waqul icmaluu fasayara allahu camalakum shaqeeya camalkiina waa loo jeedaa nin walaba waxaad ku raran tahay waa lagaa warhaya rabukum aclamu bima fii nufuusikum in takunuu saalixiina fainahu kaana lilawaabiina gafuuraa waa aayad kulul rabbigiin waa og yahay naftiinna waxa ku jira nin walow uurkaaga waxa ku jira waa lala socdaa ma iimaan kaamil ahba ma mid naaqis ahba ma adduunyo raadisba ma munaafaqadba ma colaad iyo nacay muslim iyo diin iyo dacwad iyo masjidba ma wanaag iyo iimaanba uurkaaga waxa ku jira waa lagu yahay in takunuu saalixiin intu waa shardiya haddaad tihiin dad wan wanaagsan inta ilaahay usoo noqota alla waa saamaxayaa ilaahay waa dhaafaya subxaana wa tacaala waa meesha ilahay wa ka qiimeynayo waana qalbiga iyo urkaaga waxa ku jira saasaa rasuulku sala allahu alayh waalih wasalam ummadda ugu gundhigay masaajidda waa inaad waqtigaaga hadii aadan markaa shaqo ku maqnayn ama aadan aqoon iyo cilmi baranayn intaad maqaaxi iyo dhalo daawado iyo suuq waqtiga ku lumin lahayd uqcud fii bayt illaah kun min min addaakiriin fadhiiso masaajidka qur-aan akhri ama wardi ama tasbiixso intaa malaa'ig baa kuu ducaynaysa allaahuma kfir lahu allaahuma arxamhu ilaahow dembi dhaaf ilaahayow u naxariiso ilaahayow macafi malaigtaasaa kuu ducaynaysa inaa isbartid dantaadaa ku jirta rasuulku sal allahu alayh waalih wasalam awaamirta ilaahay xaggiisa kaga timaada ayuu saxaabada u sheegay dad jilibyo kala fafadhiyo kala qaybsan iyo qabaa'il kala daatay oo tafriqada iyo tafaruqa iyo wixii la ay kala dileen ayay ahaayeen ummad keliyuu ka dhigay midaysan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh awaamirtii ilaahay xaggiisa uu kala kulmiyey irsaaladiibuu usoo gudbinayey ilaa ay noqdeen muslimiin calaa saf waaxid ah saf keliya ay muslimiintaas noqdeen oo nufuustoodii iyo qalbigoodii dhuuxoodii ay diintu gashay iyo khayrka masaajiddu ma ahayn meel salaada lagu tukado oo keliya masaajiddu waxay ahaayeen jaamicad way ka cajabsanaayeen culuumta iyo cilmiga rasuulku bixinayey ee la qaadanayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxay ahaayeen meel islaamka tacaaliimtiisa towjiihaadka dadka laga baro meel ummaddu isugu timaaday ahaayeen meel waxay ahaayeen acyaanta bulshada oo dhan laga helo meel waxay aan ciidamada laga diro meel waxay ahaayeen ummadda ka gaajaysan iyo ka baahan iyo ka buka laga quudiyo laga daweeyo laga dayactiro laga dhergiyo ayay masaajiddu ahaayeen xarunta ugu weynay islaamku hayo ee rasuulku odayga u ahaa fadhiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayay masaajiddu ahaayeen rasuulku markuu madiina joogay salawatu llahi wasalaamu caleyh masaajidkiisuu dhisay quba maalmihii inteereeda uu joogay masaajidkaa laga dhisay jumcadii ree eh, bani saalim ibna cawf dhexdoodii waatuu ku tukaday nebigu sal allah aleh wasalam waadigii ay deganaayeen raanuunaa ay siirada ku sheegto halkaa waatuu ku bilaabay nebigu khudbadii ugu horreysay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh nebigu sal alla alay wasalam haddana qalbigooda intaa waa isku xidhayey waa walaalayntii buu bilaabay marka inuu walaaleeyo oo qalbigooda isku xidho dad badan oo qaxoonti ah oo muslimiin ah oo ka yimid magaalada iyo maka iyo halka iyo nawaaxigeeda baa jooga dadkoodii keliya un la soo cararay qaarkood qaarna dadkiiba ka yimaadeen daarahoodii hantidoodii ka yimi ayaa meeshii soo galay oo saxaabo ah ansaar meeshay degantah aws iyo khasraj leh ganacsatadii weeye guryihii bay leeyihiin beeray leeyihiin dadkanna waa joogaan masaajidkii in badan baa jiifsato joogta qaar badan oo xaasilayaabaa jooga rasuulku waa isku xidhay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kutubta taariikhdu waxay sheegtaa in rasuulku sal alla alay alih wasalam uu ku walaaleeyey fi daari anas ibnu maalik daartu reerkoodu lahaa halkaa inuu ku walaaleeyey isagoo xilligaa inan yarbuba ahaaye inuu ku walaaleeyey sagaashan nin bay ahaayeen baa la yidhaahdaa badhna muhaajiriin bay ahaayeen badhna ansaar bay ahaayeen inay nafta ka dhaxayso oo wax walba isu huraan oo walaalo yihiin oo xitaa hadii midkood midka kale uu ka hordhinto uu dhexlayo dadka arxaamta iyo wada dhashay ka soka inay isdhexlayaan ayaa rasuulku u sheegay sal alla alayh wasalam ilaa dagaalkii beder uu dhacay markii dagaalkii beder dhacay baa ilaahay uu soo dejiyey wa ulul arxaam bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaah oo lagu qeexayo oo lagu caddaynayo dadka ulul arxaamka riximka ahi inay iyagu isdhexlayaan usuusha iyo furuucda iyo dadkaasina dhexalka iyagu leeyahy markaasaa qaybtii dhexalka walaalnimadii laga soo reebay casabiyadii qabyaaladii heerka u sarraysay garaafkeedu marayay hoos bay usoo dhacday walaalnimo iimaan ku salaysan oo gacaltooya ah ayaa meeshii timid islaamnimada unbaa waxay noqotay xerada keliya iyo dadka qaadi karta ummadana lagu daafici karo diintana lagu hormarin karayo waxaasaa meesha waxay ka saareen nasabkii laysku duri jiray ama la duuli jiray iyo wadan iyo midab iyo wixii la mid ah arrintaasay meesha ka saartay caadifada walaalnimo iimaanka ku salaysan baa waxay noqotay dhexdooda mid aada u xoog badan saxaabadii ridwaanulahi calayhim ajmaciin walaalnimadoodii bay arrintaasi adkaysay walaalnimadaasi ma ahayn arrin sheeke iyo hadal keliya ah ficil dhabay isu bedeshay ilaa arintu ay gaadhay maxaan ku idhaahdaa in maanta kutubta taariikhda markaad akhriso aad cajabayso waxyaabaha qofka bani aadamka qalbigiisa jilciya waxaa ka mid ah siirada akhrinteeda ka mid ah markaa siirada akhriso kaannaka maca saxaaba inaad saxaabadii la nooshahay baad ismoodaysaa oo iimaankaaga iyo qalbigaagu horukac weyn buu samaynayaa kutubta taariikhda ee laga qoray taariikhdii saxaabada markaad akhriso la ra'ayta ajaban waxyaabaha ugu yaabka badan ee aad qofka muslimka ah usoo jiidanaya waxay ahayd walaalnimadoodu qowl iyo camal iyo ficilba way ahayd naftaa laysu bixinayey dad waxay ahaayeen fi lcusri walyusri xaaladdu adag tahay iyo marka kaleba xaaladdu fududahay aad iyo aad wax isu taro isugu xiraan waxyaalaha tusaalaasha cajaa'ibka waxaa ka mid a ah fi saxiixi lbukhaari waxaa ku sugan rasuulku inuu walaaleeyey cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sacad ibnu rabiic labadaa nin rasuulku markuu walaaleeyey cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sacad cabdiraxmaanna waa nin qurayshi ah sacadna waa nin ansaari ah markaasuu la hadlo wuxuu yidhi sacad baa la hadlay war cabdiraxmaanow waad og tahay reerkaa ansaareed meesha yaalla haddaanu nahay dadka ugu hanti roon baanu nahay meesha guryaanu leenahay beeraanu leenahay xaasas baan noo jooga waxa weeyaan maalka horta waa inoo qayminaya nimba barhkiisuu qaadanaya laba dumarana waan leeyahay adiguna ooni malihid islaamahaygaa waa intaan xijaabkuba soo degin mid baan kuu furayaa labadaa sheedda ka eego tii aad ku qanacdaan furayaa taa markay ciddad baxdo guurso walaalow saasaan damcay markaasuu cabdiraxmaan nin goob u ahaa ninka goobta ahi haddii loo waramo ama loo hagarbaxo gunta kama soo xaado xaajada cabdiraxmaan wuxuu yidhi walaal khayr allah ha ku siiyo baaraka allaahu fiik ilaahay khayr ha ku siiyo anigu waxoogaa ganacsiga iyo wax rogroga waxbaan ka yara aqaanaa ahalkaaga iyo maalkaaga allah kuu barakeeyo waxaad i tustaa suuqiina bacmushtarka ugu fiicani ka socdo bal suuqa i tus suuqa i baroo bal itusoo suuqa ii tilmaan meel aan bal maaragtay wax ku waxwaxeeyana ila eeg eeg waa suuq nimankii yuhuudda ahaa reer bani qaynuqaac qaynuqaac iyo qaybihii yuhuudda ka mid a saddexda qaybood bay ka mid banu qurayda iyo banu nadiir iyo banu qaynuqaac reer banu qaynuqaac suuqay deganaayeen u badnaayeen iyagu ayuu tusay oo uu yidhi suuqaas baa ugu weyn bacmishtarka khayr allah ku siiye buu yidhi wax yar buu markaa suuqii la tegey suuqii markuu la tegey xoogaa caano ah oo fadhiya iyo xoogaha subaga iyo waxbuu maalintii wadwaday dabeetana waa soo caraabay isagoo wixiina u soo baxeen faa'iidana wata maalme kadib baa isu taray baa isu taray ilaahay waa u barakeeyey beeciisii ninkii hawo guur baa gashay marka alla leeya guurso haddii wax isugu kaa hagaageen ayuu is maanta innaga waad arkaysaa qofkii isagoo shaqaysta oo laga yaabo inuu gelin hore shaqeeyo oo lacag ay soo gasho ama gelin dambe u shaqeeyo oo lacagi soo gasho ama xooggiisa maalo farsamo yaqaanya oo shaqaysto ayaa haddana markaad tiraa guurso maxaan haysanaa ku guursanaaba kuleeyahy oo waxaan dee aada haysato waa maxay waxaan aad haysato soo wax xoola ma aha maad ku guursatid guurkuna intaad yar tahay buu fiican yahay inaad guursatid oo caafimaadkaagu iyo xooggaagu iyo eh, nashaadkaagu iyo wax walba ay maarata ay cusub yihiin oo cosabka yihiin baa fiican hadhow markaad weynaatid waa uun waa arin maxaanku idhaahdaa jaaniskeedii lasoo dhaafay laakiin qudheedu dee dhib ma laha oo guurla-aanta wax ka darani ma jiraan guurla-aanta wax ka darani ma jiraan ninkani markay xoogaa isugu hagaageen uu alla ilaah guurso maalintii dambe mise waa ninkiio xaragoonayo waagaana cadarka iminka warshadaa la jiro oo wax lagu kala safeeyaa cadarka markuu qofku marsado maradiisuu ka muuqan jiray dufankeedu ama isagoo huruud u eg ama isagoo madow ama isagoo midab kale leh rasuulka unbuu soo ag fadhiistay ninkii yaro xaragoonayo cadarna kasoo carfayo markaas rasuulku ula hadlay salawatullahi wasalaamu caleyh war waa maxay waxa kan markaas hoos ula hadlayoo tasawajtu imra'ata min alansaar rasuulka ilah aroos baan ahaye islaan ansaariyeed baan guursaday maa suqta fiiha gabadha maxaad meher u siisay qaala wasnu nawaati min dahab lafta timirta wax la egoo dahaba ayaan gabadha meher u siiyey qaala awlim walow bishaatin neef kolay ku tahayna weliimo iyo samee alla bari samee buu nebigu yuri salawaatu llahi wasalaamu aleyh alla bari samee buu nebigu yuri salawatu llahi wasalaamu aleyh saasuu marka dee cabdiraxmaan ibnu cawf dadkii ugu hantid badnaa buu ahaa jaysh lcusra maalintii la qabanqaabinayey toddoba boqol oo awr oo rarreeryadoodii iyo rarkoodiiba sida ayuu bixiyey waa toddoba boqol oo awr oo isku raran busaa u bixiyey heer buu ka gaari dambe rasuulku intaa dhintay xaasaska rasuulka iyo xijaabadooda iyo ka warqabka dhaqaalahooda qayb weyn buu ka ah cabdiraxmaan bin cawf radi allahu <clears throat> saasay ahaayeen dad walaalo caynkaas <coughs> maantan waa ujeedaa waxaas ma jiraan qofku waa intiisa bes keligiis unbaa isyaqaana keligii unbaa isyaqaana qofku xoogaabaa meel ugu jira acown mobeylka waxbaa ugu jira xaafaddu aqal bay u degantahay reerku biilkiisa wuu iska yaro helaa khalaas haddii mid buka loo keeno iyo mid xanuunsan iyo mid kale iyo haddii wax loo weydiiyo inuu wax bixiye iska dhaafe ka waxbixinayo la yaabaya wadaadadan baa ugu daran afar haatan kasta waxun bay uruurinayaan dadkan qaxuntiga ee ah, buuraha dhex jooga waxba aan ahayne didibkaa jooga hadda waxba bixin maaya ogo isagu dadka aan wax maaragta waa caynkan oo hoostaasuu ka gununacaya subaxii waagiisuu beriyo laba malag baa soo dega addoommadaas ilaahay bay ka mid yihiin ilaahay baa ka warramay rasuulkii sal alla alay slam ilaahay oo subaxa waagiisuu beriyey kii wax bixiyey wax bedel khayr qabana sii naftiisana u badbaadi kasaasee aan wax bixinna ilaahayow naftana ka qaad xoolahana dhaafi bay odhanaya maxay ku talaysaa habaalka malaaigta kuku dhacaye wixiiba marka xitaa haddaadan hore u dhiman xoogaa xanuuno qadinaa kusoo gelaya lacagtan aad waxba ka bixinayn hayso daawo badan unbaad siisanaysayo islaantaa bukoonayso caruurtaa bukoonayso wixiiba halkanay ku baxayaan ila adigaa ku bixin waaya meeshii u baxnayd saad halkan ugu wado marka dambana waa dhammaanayaan wixii soomaalida waxay tidhaahdaa keligii cune keligiibuu dhintaa dad keligaa tahay da waba cid wax ka siin maayo tiraahdo keligaa unbaa dhimanaysa bakhaylku khayr ma leh shaydaan wey bakhayr faa'iide ma leh adduunyadana khayr male aakhirana khayr male bakhaylku sidaa awgeed baa rasuulku sala allahu alayh waali wasalam deeqda iyo waxbixinta ayuu rasuulku ku tarbiyeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddii dhib yimaado rasuulku wuxuu hayo u dhiibi jiray dadka maalin bay u yimaadeen dad baahan oo aradan oo dayacan oo qaarkood maryo ay xidhaanaan haysan bustayaal mare adagoo qara adag leh intay dhexda ka dalooliyeen oo qoorta soo geliyeen sidaa ay isugu soo qabteen dhexda xadhig kaga xidheen oo lowgooda wax yar ka hoosaysa maato dayacan baah baahi iyo arad iyo rafaad rasuulkii hortiisa yimaadeen way la hadleen waa ilmeeyey nebigu salawaatu wasalaamu calayh saxaabadii buu la hadlay wax bixiya wuu goobaabiyey markaasaa wejigii rasuulku iftiimay dhalaal qurux nin waliba wuxuu hayuu soo dhigay waa dad la baray ibnu qayim wuxuu yidhaahdaa xoolaha dadku haystaan waa laba nooc qof xooluhu gacantiisay ku jiraan bixintu kuma adka qalbiga unbuu ka niyoonaya gacantu ka dhiibaya midna qalbigiisay ku jiraano say uga soo baxdaa waa adagta maantoo dhan wuu soo rafanaya taloma bixisaa mkaadaad bixisile waa caynka waxay ka sheekeeyaan soomaalidu saddex nin baa magaalo ku wada noolaa una hanti roonaa saddexduba waxay ahaayeen bakhiillo ilaahay gacanta gooye iyagiiba isla yaabay intaan aadanuhu ka waramin war war bakhiilnimadeennii waa laga yaaban yahay war subaxaa jimcaha aan wax sadaqaysanno waaye labadooda isu yimi haye hebel sadaqadaada ka war wuxuu anigu lacagtaas waa sadaqaysanaya kor u tuuraya wixii hawada istaaga waa sadaqo wixii halkaa ku dhaca laakiin anaa iskale markaasuu yihi bismi illaahi raxmaan iraxiim war nin wax lacag halkaa istaagaysaa sadaqaysanaya ma tii naga tagniyo kii kale wuxuu war waad iimaan leedahay anaa anaa sadaqaysanaya xariijin buu saa u jiiday xariijin lacagtaas buu wixii docdaa ku dhacana waa sadaqad wixii xaggaa u dhacana anaa iskale xaggii kale u tuuray wixiiba halkanay ku daateen ila waa nin wax bixiya aan rabini ku daateen markaasuu walyaahay war naga tag kii kale hadda waan saddex bay ahaayeen kala daran meeshii ku kala dhaqaaqay iyagoo aan go wax bixiyaan gaadhin bay ku kala tageen meeshii adduunyada inaan ku yeelan baa marka deeqdu rasuulku baray oo abubakar oo xoolo badan keenay buu nebigu arkay war abubakar yaad kaga timin reerkii iyo caruurtii ilaahay baan kaga imi buuyiri waa iska aamusay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu allah wixii aad samaysaan oo khayr ah ilaahay waa ogyahay cid uga warramaysaa ma jirto wixii aa bixisaan anaa bedelkeeda ku siinaya u fiirso waa tarbiyaddii la siiyey maalku marka uurkooda kuma jiro halkan iimaan baa ku jira gacantu ka saaran yahay horay ka niyoonayaan waa bixinaya sooma jeed dabakawalwal ma qabo wuxuu og yahay ilaahay inuu bedelkeeda siinayo subxaana wa waa laa shaka waana sidaas waa laa shaka rasuulku sala allahu alayh waaalih wasalam saxaabada tarbiyoontuu tarbiyeeyey waxaa ka mid ahaa inuu rasuulku ka warhayn jiray wacdiga iyo waanada iyo tacliinta iyo waxsheega iyo naftooda hagaajintooda waxaa ka mid ah yaa ayuha الnaas afshu salaam waacimuu طacaam wasalluu bاlleyl wاnnaasu niyaam tadkhulu اljannata bsalaam waa tarbiyadda fiir waryaadhahe dadyahow salaanta badiya xadiis kale wuxuu yidhaahdaa min muujibaati اlmagfira min muujibaati اlmagfira ina muujibaat almaqfira dembi dhaafka waxyaabaha lagu helo waxaa ka mid ah badlu salaam wa xusnu lkalaam u fiirso badlu salaam wa xusnu lkalaam waxyaabaha dembi dhaafka lagu helo waxaa ka ah salaantoo la badiyo qof walba salaanta assalaamu calaykum waraxmat ullah maxay ku iyo hadalka wanaagsan lisaanka iyo carabka fiican bariidada wanaagsan aad qofka bariidiso waxyaabaha ilaahay dembiga ku dhaafay ka mid warsalaanta badiya waxa alla idin siiyey wax ka bixiya habeenkii tukada dadku markay jiifaan saacadaha dambe maxaa ku helaysaan ma taqaanaan ilaahay jannadiisaad nabadgelye ku geli doontaan udkhuluuha bisalaamin daalika yowmu اlkhuluud jannada ilaahay baad nabadgelye ku geli doontaan nin walba fadhigu ka kacaya marka saxaabadii ila tarbiyadda nabigu siinaya sal alay wasalam waxaa ka mid tarbiyaddu siin jiray laa yadkhulu ljanna man laa ya'manu jaarahu bawaa'iqah war ogaada jannada ma gelayo qofka dhibkiisu dariskiisa ka nabadgeli waay dariska dhaqaaleeya oo nabadgeliya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih muslimku waa ayo waa qofka muslimiintu ay ka nabadgalaan carabkiisa iyo adinkiisa ay ka nabadgalaan wey mar kale wuxuu leeyahay laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiih maa yuxibu linafsih qofkiin ilaahay rumayntuu rumeeyey iimaankiisu kaamil noqon maayo ilaa wuxuu naftiisa la jecel yahay walaalkii la jeclaada mar kale wuxuu leeyahay almuminu lilmumini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdaa washabaka bayna asaabicih muminku qofka kale muminka sida dhiska oo kale ayuu u yahay buu nebigu ui salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa sida dhiska oo kale dhismaha aad aragtay dhisan oo kale ayuu ula mid yahay waa is adkaynaya saasuu nebigu gacmaha isu dhexgeliyey faraha salawaat ullahi wasalaamu calayh su u tarbiyeyn jiray ummad qalbi fayow baa meel ku karta laa taxaasaduu war ha isxaasidina xaasidnimadu waa cudur aad u xun waa dhaqankii yuhuudda waa dhaqankii gaalada ummad iimaan leh oo ilaahay taqaana oo rabbi calafkii og iyo arsaaqdiisa isma xaasido waxyaabaha u badan ee bulshada haysta xasadkaasa ka mid a ah. xasadku waa cudur xun oo khatar ah wuxuu yidhi aimaam shaafici alimaamu shaafici diiwaankiisa raxmat ullaahi calayhi kul lcadaawati qad yurjaa mawadatuha ilaa cadaawata man caadaaka can xasadi colaad kasta buu yidhi oo qof idin dhex marta nabadgelyo iyo heshiis waa laga gaari karaa laakiin qofka colaad kuugu qaaday xaasidnimo sidee u nool yahay sidee u heli karaa xagguu ka keenay qofka taa kugu colaadiya waxaasoo aad weydo ama ifadoo aad ka tagta mooyaane maba qancayaba innaga mushkilada in qof baa la arkayaa maanta haragoon wala kii waa haragoonayah utal lacag aguu ka helay kee dee kii ina ina qurac qansax macawiisiya shaar iyo wuxuu wata maanta waad yaabis war niyamalaa ah, maaqaan meelahaasu ka keenay amu soo amaaday nagadaa la odhan maayo xitaa waa loo soo diraa laga yaabo macaynka wani kii dukaan buu furtaye utal lacag aguu ka keenay war ilaahay arsaaqdiisa maaduu kaala tashanaya dadkan maadaa arzaaqa ma alle razaaqa arzaaqa ummadatan yaa dadka bixiya yaa dunyada bixiya so ilaahay ma bixiyo adiga intaad ummaddan ku fooganta ilahay baa cudisati waryaa kiyo gaari wataan arkay otalo aguu ka keen u gaday gaariga fiil mushkilada jirta ka mid ee xasadka qof inuu usoo kordha ma ogola haddii aad wax tabato oo adduunyada wixii lagu siiyey wax ka roon aada rabto saad yeeli was'alu llaha min fadlih ilaahay fadligiisa weydiiso waxaad rabti isagaa ku haya weydiiso kan isagaa siiye ilaah u barakeedhe ilaah u barakeedhe ha ka xaasidin haddaad ka xaasida laakiin khalaas adaa ku baaba'aya rasulku wuxu ur sal ly slam laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa lam yataxaasaduu dadku khayr kama zuulayo bimacnaa khayr qabayaal weeye ilaa goorma intaanay isxaasidin hadday isxaasidaan khayrku waa dhammaanaysa ila ummad isku maqan bay markaa noqonayaan cudurkaa xune xasadkaa iska ilaali ilaahay qofka wuxuusi ha uga bi'in ka gobani ma qaado ilaahay baad leedahay alla weydiiso ha isxaasidina beeca iyo iibka ha isku fallisina ha isu cadhoonin oo ummad isu dudaysa oo dhabarka isu jeedinaysa ha noqonina ayuu rasuulku leh sal alla mid wuxuu iibsaday mid kale yaanu ku fallisino ka dul iibsan walaalo ilaah walaalo noqda addoommo ilaahay ah addoommo ilaahay oo walaalo ah noqda qofka muslimka ee qofka kale muslimka waa walaalkii kuma gardaroodo ma hakrado ma xaqiro alla kacabsigu waa halkaa qofka alla kacabsi qalbigiisu ku jiro ayaa waxa aan sheegayo qaadanaya wey oo ku dhaqmay halkaasoo allkacabsiga ku jira nebigu qof waxaa ugu filan shar qof waxaa ugu filan inuu quursado oo xaqiro walaalkiisa muslimka ah qof kastoo muslima qofka kale muslimka ee walaalkii dhiiggiisu waa ka xaaraan dhabiya dheeldheel inuu daadiyo maalkiisa dhabiya dheeldheel inuu ka qaato waa ka xaaraan sharaftiisa inuu meel uga dhaco waa ka xaaraan buu nebigu yuri sal alla alay waa tarbiyaddii nebigu uu siinayey salawaat wasalaamu calayh tarbiyaddii nebigu uu siinayey waxaa ka mid ah laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaah fowqa halaa ma banaano xalaal ma aha qofku qofka kale walaalkiiya saddex cisho wax ka badan inuu ka tago oo la hadli waayo oo salaami waayo oo markuu arko xaggaa isu dhufto saddexdaa cisho waa meeshaynu ka nidhaahno muddo shareecaynu nidhaahnaa culamai caamo waa la yaqaana muddo shareeco saddexdaa cisho haddii qofkii aad kala caraburburtaan labadiina ka u horeeya salaanta bilaabaa khayr badan buu nebigu yiri salawaatu wasalaamu caleyh haddii aad kala jeesataan sooma aha oo aad isu tegi weydaan arrintu maxay noqon doontaa waxay noqonaysaa khamiis kasta iyo isniin walba dadka muslimiinta ah waa loo dembi dhaafaa laba qolo mooyaane laba qolo ilaahay dembi dhaafkiisa wuu ka reebaa labada qolo kow waa qofka gaalka ah nasiib uma laha ilaahay uu dembigiisa dhaafay qofka labaad waa qof isaga iyo walaalkii uurxumo iyo caloolxumo iyo cuqdadii ay dhex taallo labadaa u kaadiya dib iigu dhiga inta ay ka heshiinayaan buu alla odhanaya labadaa ii ka reeba liiska aad ii soo gudbinaysaan addoommahaygaa kale isu uurka fiiyow ii gudbiya waa saamaxayaay labadaa caloosha wax isugu haya iga reeba xataa yastalixa ilaa ay ka heshiiyaan hadday heshiiyaan hadhow liiska kusoo dara ma ujeeda waa tarbiyadii xabiibku siinayey salawaat wasalaamu caleyh rasuulku sal ala saasuu ugu warramaya ummadda si ay u noqoto dad walaalo ah oo muslimiina alla ku xidhan tarbiyaddii waxaa ka mid ah unsur akhaaka aaliman aw maluuma u gargaaro u hiili walaalka hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay waa mahmaah ay carabtu lahaayeen islaamka ka hor laakiin islaamku uu hagaajiyey garya gaardaraba iyagu waa isu hiilin jireen laakiin nebigu muxuu ka dhigay sal alla wasalam hadduu gardaran yahayna gacanta ka qabo gardarado ka joogdhe haddii laga gardaran yahayna cidda ka gardaran la egde la eg oo gartiisa iyo dee waxa lagu samaynayo ka qabo oo la eg rasuulku sal alla alayh wasalam waxaa ka mid a tarbiyada uu siiyey qofka muslimka qofka kale muslimka walaalkii xuquuq buu ku leeyahay waxaa ka mid a xuquuqda uu ku leeyahay lix xuquuqood maxay yihiin lixda xuquuqood rasuulka ilaahayow midda ugu horaysa markaad la kulanta salaan waa marka labaade hadduu kuu yeedho walaalka oo casumad ama meher ama guur ama allabari kaaga kugu yeedho u ajiib oo ka qayb gal hadduu tala ku weydiiyo talo wanaagsan kula tali hadduu hindhiso oo agtaada isagoo fadhiya u hindhiso alxamdu lilah yidhaahdo yarxamuka allaa dheh hadduu bukoodo soo booqo hadduu dhintana maydkiisa raac oo aaskiisa iyo asturkiisa ka qayb qaado buu nebigu leey salawaatu ulahi wasalaamu aleyh jaanib kasta ummadda waa laysku xidhaya bal eeg se laysugu xidhayo oo ummadda laysugu rabeynayo tarbiyadda nebiga salawaatu ullahi wasalam calayh waxaa ka mida ah nabigu sal ly slm tarbiyadii uu siiyey salawaat ulahi wasalaamu alayh albara bna caazib ansaari toddoba arimood baa rasuulku nafaray salawaat ulaahi wasalaamu calayh toddobana waa naga reeb wuxuu nafaray qofka buka inaanu booqanno subax buu saxaabada isagoo la fadhiya ku yidhi saaka yaa sooman waagu markuu beryey abubakar baa yidhi aniga saaka yaa qof dhintay janaasadiisii ka qayb galay aniga rasuulka ilaahay saaka yaa wax sadaqaystay aniga rasuulka ilaahayo saaka yaa qof buka soo booqday aniga rasuulka ilaahay arrimahaasi qof ay isugu maxaan ku idhaahdaa isugu yimaadaan oo ku kulmaan ma jiro ilaa hadduu jiro jannada albaabadeeda oo dhan waa looga yeedhaa waana rajaynayaa abubakarow kuwa jannada albaabadeeda looga yeedhi doono inaad ka mid tahay buu nebigu uri sal alla alih waali wasalam waa tarbiyadda wanaagsan ee la rabo qofka muslimka inuu qaato janaasada raacisteeda iyo maxaanku idhaahdaa salaanta faafinteeda ka laga gardaranyo loo gargaaro kii dhaartay oo kugu dhaartay dhaartiisa inaad u samafasho dahabka inaan la xidhan buu rasuulku naga reebay sal alay wasalam ha xidhanina dahabka dhallinyaradeenna qaar baa moodaya qurux inay tahay xarago dahabka faraha gashanaya aarkaas isoo fargal dahaba gashan ama silis dahaba xidhan dhallinyarada wax ka yara si yihiin sax maaha adiga nin ragaa tahay boqolow baa tahay inaad iskaabkaabto laguguma talagelin xinaha iyo isqorqorka iyo dahabka iyo waxaa dad kalaa loogu talagalay oo dumar ah oo iyagu arrintaas isqurxinta iyo qorshaha qoyska iyo maamulka iyo waxaa ku tababaranaya oo dhaqankoodu yihi adigii ninka ahaa waxaa lagugu talagalay raganimo shaqo aqoon tacab waxbarasho dee haddii aada maanta dumarkii berito aada qaarkood ardaa dhigi dahabkoodii gashato xinahoodiina cidiyaha marsato xaggaad ku socotaa marka waayahay xaggee ku socotaa bal adigu waa inaad ka tegin wanaagga dahabka xilashadiisu waa xaaraam rasuulku yiri salawaatu ullahi wasalaamu rasuulku xarimay ka ah. rasuulku sal alla alay waslam tarbiyadiisii waxaa ka ah. tadkhulu ljanna xataa tuuminuu jannada ma gelaysaan ilaaad ilaahay ka rumaysaan iimaan kaamil ah walaa tu'minuu xataa taxaabu ilaahay subxaanah wa tacaala iimaan kaamil ah iimaanka qalbigiina u geliya noqon maayo ilaa aad maxaan ku idhaahdaa isjeclaataan war ma idin tusaa wax haddii aad samaysaan aada isjeclaanaysaan salaanta badiyoo isa salaama buu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam isa salaama assalaamu calaykum waraxmat ullaahi aلsalaam عalaykum waraxmat lla salaamu عalaykum salaama ise salaama rasuulka nin baa u yimi sal اla alيه wasalam ayu lislaami khayr islaamka arrimihiisa kee ugu khayr badan qaala tuطcimu طacaam cuntada inaad bixiso dadka inaad salaanto kaa taqaaniye kaadan aqoon markaasuu rasulku sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay haddana suu dadka u rabaynayo muuminiintu tusaalahooda wuxuu la mid yahay kalgacaltooyada udhaxaysa isu naxariisashadooda isu turaalkooda jidh keliya jidhkaasi xubin ka mid ah haddii ay xanuun dareento jidhka intiisa kale xanuunkaasi waa dareemayaa iyo soo jeedka buu nebigu tilmaamaya sal alla alay ali tarbiyadda nebigu siinaya saxaabada man laa yarxam laa yurxam qofaan naxariisan ilaahay u naxariis maayo subxaanahu wa tacaala ummadda u naxariiso ka kaayar u naxariiso haddii aada u tahay macallin ilmaha yaraad gacanta ku hayso u naxariiso markaad calaalanayso canaan u qaadi karo oo naxariisa canaano markaad dhengedaynayso dhengad uu qaadi karo waa ilmaha yaree sabiga ah ee yare dhengadaadu ha noqoto wax dhigista iyo casharka miduu qaadi karo aabbaa tahay kaad dhashay maxaanku ihahdaa tarbiyadda tarbiyaynayso miduu qaadi karo islaantaada tarbiyad ay qaadi karto iyo waxay qof walba xamilka u qaadi karo u naxariiso ilahay baa ku naxariisanaya man laa yarxam innaas wuxuu baray tarbiyadda caydu inaanay wanaagsanayn nin baa u yihi maalin yaa rasuula allaahi awsini rasuulka ilaahay oo ii dardaaran rasuulku muxuu ku yidhi sal alla alay wasalam cidna caayin cid ha caay afkaaga cayda ka ilaali saxaabigii waa ka tegey nabig sal alay slam wallaahi maalintaa kadib buu yidhi bani aadam iska daayay xitaa xayawaan maan caayin buu yidhi innaguna waxay ka tahay hadalkeenna caadigay ka mid noqotay qof alla u naxariista mooye xitaa la sheegay nin fariida hooyadii waxaa ku sameeyuhu maanta wuxuu sameeyey war ninkuu khatarsanaa o cajiibsanaa baa le waa la soo isagii islaanta fadhaalkaa la soo daray maxaa dee marka meesha ku haray marka la ammaanay waa in aabihii horta lagu bilaaba lacaaya ama habarta waa lagu bilaabaa hooyaa iska gacan gashay kii kubadda ciyaaraya hooyadii buu caynaya oo labadii dagaalanta hooyadii bay caayayaan oo maxaan ku labadii wax isu sheegataa caydaas afkaaga cayda ka ilaali cayda afkaaga ka ilaali saxaabigii weligay maalintaa kadib cidna ma caayin bani aadam iyo xayawaan